ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا وبعد وكتاب الحج fasalkii ka warramaya ramyu ljamaraat xadiidka lix boqol iyo lix iyo afartan axkaamtii baynu ku dhex jirnay xajka iyo muuqaalku xajku lahaa wa can caaishata radia allahu canha qaalat caashi waxay tidhi qaala rasuulu اllahi salى allahu عalayhi wasalam nebi maxamed wuxuu yidhi idaa ramaytum marka buurta tuurtaan maalinka ciidda faqad xalla lakum waxa idiin xalaal noqday atiib udgoonkii wa kullu shayin iyo wax walba oo idinka xaaraam ahaa wa kullu shayin iyo shay walba oo aan idiin bannaanayn ila nisaa dumarkii mooyaane rawaahu axmed wa abu daawuud wa fii isnaadihi dacfu sanadka dacfi baa ku sugan laakiin in badan oo culimada mukharijiinta ah waa taxsiiniyeen xadiidka waaya kani waabu ka tegay xalaqtan taas riwaayada loo badan yahay waa taa anuu xalaqtulta wadan weeye xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qofku xaajiga ahay marka uu tuuro maalinta ciidda arrimii dhowrka ahaa ee la qabanayay afartaa la qabanayay laba ka mida hadduu qofku sameeyo uu xalaaloobaya baynu yidhi wixii aan dumarka ahayn labadaasi waxaad xiirashada iyo tuuridda xadiidkani waabuu sii gaar yeelay oo tuuridunbuu tixgeliyey marka qofku hadduu buurta ku dhufto yaanu xiraninba inuu xalaaloobay oo wixii aan dumarka ahayn oo dhame xalaal inuu dharkii gashan karo diibkii marsan karo ayaa uu tilmaamaya ydul الxadيiث عalى أن التaxalل الأول اladي yubixu kula شhayin lilmحrim ila النisاء laa yaxsul إila bmajmuع الأmrayn الrmy والxalq waa xadiidkii hore weeye kaas naxra qabla an yaxliqa وamara صaxaabahu de labada xadiid baa markaas labada xadiid baa kolkaa uu midkood ka booday kani ila bmajmuع الأmrayn الrmy والxalq yadul bimafhuumi ana nisaa laa yaxilu waطhuna walaa mubaasharatuna ila bacda taxawul ataxalul alwal alkamil wahuwa lityaanu birami walxalqi waطawaaf lifaada wasacyi ma taqadama min ana taxalul alwal laa yaxsul ila biramyi walxalqi huwa qawlu intaas weeye aqwaashi waa masale la isku khilaafsan yahayo dee riwaayaadka qaarkoodna waxa ku arooray sidaa aynu arkayno marka buurta tuurtaana xiirataan wax waliba waa idin xalaal aan ahayn dumarka riwaayaanka qaarkoodna xalaqtum taasay ka reebeen oo waxay ku dareenuun maxay idaa ramaytu marka tuurtaa marka dee la eego riwaayada isku dartayna labada waa la wada baahan yahay riwaayada ka reebtay xiiridana shardi wuxuuna ka dhigtay tuuridda buurta sidaa darteed baa culimmadu labadan madhab ay u kala tegeenoo qaar badan baa ku tegay buurta marka la tuuru qofku xalaalowga hore geli karaa sida a'immada qaarkood ay ku tegeen shawkani waxau ihi intuu xadiidka umusalamo sheegay kadib yaxilu birami jamrat alcaqaba kullu maxduuraati alixraam ila alwadu linisa mar hadduu buurta tuuro wax liba u xalaal dumarka mooyaane albani laftiisu waa kaa sii wadwada yeelay almuxrim idaa ramaa jamrat alcaqaba xalla lahu kulu shayin ila nisa walow lam yaxliq lixadiii caaisha xadiid kaloo saxiixu soo qaatay oo caasho warinaysoon kan ahayn oo uu ihi ayabtu allahi caasho waxay tidhi nebiga waan u cadareeyey biyaddii gacantayda fii xajati alwadaac lilxilli waalixraam markii uu xajka xidhanayay iyo markuu xalaaloobayeyba waxiina ramaa jamrat alcaqaba yowma naxr iyo maalintaa uu buurta tuuray ee ciidda jamratulcaqaba uu tuuray qabla an yatuufa bilbayt isagoo aan dawaafin beytka marka may xusin xataa xirashadii laakiin jamra buurtoo kaliya hunbaa uu ku xalaaloobaya sidaas madaahibta qaarkood baa ku tegey had iyo jeer sababaha keena khilaafka culimadana waxaynu nidhi waa riwaayaadka oo iskhilaafo midi siyaado keenta midina siyaadadaa ka goyso midi xalqi iyo rami bay isku dartay riwaayaadka midina dee rami keliya sheegtay marka laba madhab baa ku binaysan waay taasi baa markaa u sababa marka adiga jeer cibaadada ay tahay sida axwadka iyo dadaalka la qaata marka waa inaad ku bayaamiso oo aada isku darta labadooda ramiga iyo xalqiga buurtii tuurtaa xiirashadiina raacisaa gawricii iska xalaaloobaa qofka xalaaloogii hore wacan ibni cabbaas wacan ibni cumara radia allaahu canhuma ibnu cumar isagiiyo aabihiiba allaha ka raali noqdo ana alcabbaas ibna cabdilmualib cabbaas ibna cabdilmualib waa nebi maxamed adeerkii ista'dana rasuula allah sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu fasax weydiistay an yabiita bimaka maka inuu isaga hoydo layaaliya minan habeenada mino loo hoydo koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban habeenadaa aan aan iska jooga buuri maka oo waajibkaa ha layga ruqseeyo sababtu waa maxay min ajli siqaayatihi waraabinta uu dadka samsamka waraabinayo daraaddeed fa faadina lahu markaa nebigu wuu fasaxay calayhi salaatu wasalaam muttafaqun calayh oo wuxuu yihi kol haddaad adigu hawl caama inoo hayso samsamka dadka waraabi kuugu imanaya dawaafaya saddexdaa habeen hoyaatinkoodiina waa lagaa rukseeyo waa lagaa fasaxay kan soo socdaana waa la mid wa can caasim ibni cadiy radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam nabigu naxariis nabadgelya korkiisa ahaato rakhasa ruksad buu siiyey uu ka fasaxay hoyaatinkii eh, lirucaai libil geela la raranayo dadkii raacay lirucaai libil geela ciddii raacaysa fi lbaytuutati inay hoydaan inay mina u hoydaan can minan minuu ka fasaxay raqasa can minan fi lbaytuuta inay mina u hoyda baytuutada waa hoyaatinkii hoyaatinkii mina loo hoyanayay saddexdaa habeen dadkii geela raacayay geelan la raranayo ilaa halkan tubnaan maayo oo la raacayaaye wuu ka fasaxay oo tuuriddiina waa caynkii haddaba tuuridda iyada lagama fasixine laakiin iyana ruqsad bay wadataa yarmuuna yowma naxr maalinka ciidda way tuurayaan uma yarmuuna alad berita ayay tuurayaan liyowmayni laba maalmood ayay israacinayaan uma yarmuuna yowma nafr maalinka la baxayana way tuurayaan axaadiidtani waxay tilmaamaysaa qofku hadduu hawl ummadda u hayo in uu fasax ka yeelanayo hoyaatinkii habeenada mina loo hoyanayay waa koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka ayaa waajib ahaa saddex iyo tobankana dee qofku uu ku darayay waaya cabaas idankan u weydiistay marka cabaas zamzam ku waraabin jiray oo ummadda uu dari jiray oo hawshaasu ku howlanaa qoladan kalena geela had iyo jeer la rarayo iyo geelii la gowracayo iyo inkastoo kaasi waktigiisu dhammaadayba xoolo la rarayaa jiroo dee lagu sii guurayo o lagu soo guuray oo u baahan dee ummad badan baa meesha joogta in la foofiyo oo buuraha la geeyo dadkii hawshaa hayeyna iyaguna xaggooda ha iska joogeen fasax buu siiyey hoyaatinkaah fasax buu ka siiyey waxaa timi arrintii tuurashada iyadana waa loo farsameeyey laba maalmood baa la isugu soo ururiyey tuurashadii maalinka ciidda way tuurayaan oo aa mid dabeedna geelii bay iska raacayaan koob iyo tobankii o dhan way iska maqnaanayaan maalinkii ciidda kolkay tuureen habeenkii koob iyo tobnaad maalinkii koob iyo tobnaad iyo habeenkii labiyo tobnaad intaaba waxay ku jirayaan kaynta waxay imanayaan maalinkii labiyo tobnaad laba cishay markaa tuuridooda israacinayaan oo ah maalinkii koob iyo ee shalay ee dhaafay iyo maalinka labiyo tobnaad bay israacinayaan hadday tacajulayaanay degdegayaan way u dhammaatay haddii ay ta'ahurayaan oo maalinka saddex iyo tobnaad ay sii sugayaanna dee way usoo noqon isagana waa yowma nafri yowma nafri waa maalinka la baxayo oo maalinka saddexiyo tobnaadna waa gaar kii koob iyo tobnaad iyo kii labiyo tobnaadna waxaa la isugu tuuridoodii maalinka labiyo tobnaad maalinkii ciiduna gooni buu ahaa marka ruqsadda maalinkeebay ka qaateen maalinkii koob iyo tobnaad bay ruqsad ka qaateen isagana oo la qalaynayaa kiisii xagga dambe loo riixay marka halkaa waxaad arkaysaa in ruqsad la siiye dadkanoo waa loo fududeeyey waa loo fududeeyey iyagana oo wuxuu ku ui rakasa lirucaa libili fi lbaytuutati can minan yarmuna yowma naxr maalinka ciidda iyago xoolaha la gowracayo way tuureen uma yarmuuna alkad liyowmayn berri bay tuurayaanoo laba maalmood bay u tuurayaan berridaasi maalinkii koob iyo tobnaad maahe sida shaarixuba uu wado waxa weeye maalinka labiyo tobnaad ila isba waa berri une waa kullu aatin qariib kullu aatin qad kii imanayaba waa berri marka laba maalmood oo maalinka koob iyo tobnaad ee kii labiyo tobnaad bay israacinayan kii saddex iyo tobnaad hadday joogayaanna uma yarmuuna yowma nafr maalinka la baxaya saddex iyo tobnaadna waa gaar oo isna way tuurayaan marka tuuridiina waa caynkaasoo saasaa loo farsameeyey hoyaatinkiina waa laga fududeeyey xadii labadaa xadiid sidaasay tilmaameen waxaa haddana la isweydiinayaa la garay dadkan danaha caamka ah haya masalan sida kuwan eh, waraabkii iyo waxaasoo kale kuwii kale maalan dee danta gudhaya ama boolis ha ahaadeen ama maamul kale hawlaha kala wada iyaguna waa looga daliishan karaa waxaa culimada qaarkood ay ku darayaan asxaab alacdaar qofkii cudurdaar leh maalan kalmarda waman lahu maalun yakhaafu diyaaca wa naxwahum karucaati fii tarki lbaytuuta qofkii dhaawac ahaa ee meesha ku dhaawacmay ama xanuunka dee la jiifsada ee dhakhtarrada mina la dhigay way badan yahin xujaadka qaar badan bay taasi ku dhacdaa oo ama jaba ama bukooda ama si uu nooda markaa kol haddii uu iman kari waayey mina dee culimmada qaarkood baa qaba in habeenadii hoyaatinkeedii xataa dhiigna aanu ku waajibaynin laga dhaafi doono oo dhakhtarkiisana uu iska jiifi doono buurtiina waa laga tuuri dhakhtarkana uu iska jiifiyo hoyaatinkiina ila cudurdaar buu leeyahy ma jacala calaykum fi diini min xaraj halkaasna alculamaa alqudaama waa looga qiyaas qaatay bay leeyihin iyo xataa qofkii xoola ilaalinaya ee ka soo bixi waaye bay idhaah waxyaabaha xadiidka laga faa'iidaya wey lam yaktalif alculamaau ana afdal aramy bacda yawmi naxri bacda huwa bacda zawaali shams way isla islama khilaafsano culimadu sida fadliga badani inay tahay maalinka maalmahan jamaraadka koob iyo tobankiiyo labada ka dambeeya waktiga fadliga badan inuu yahay gelinka dambe ma la tuuri karaa bacdan habeennimadii ma la tuuri karaa ha iyadana habeenkiina waa la tuuri karaa maalinka koob iyo tobnaad iyo maalinka labiyo tobnaad tuuridoodii ilaa habeenka dambe waa la gaadhsiin karaa bay leeyiin wa ama madaahibu halaaa fayujiizuuna araml billayl habeenkiina waa la raacin karaa wa qaala الnawowi fi lmajmuuc wayabqa waqtuha ilaa quruubiha wa fiihi wajhu mashhuur anahu yabqa ila fajri hani waصaxiixu hada qaala maxamed shinqiid waاkhtalafuu fi ayaami tashriiqi الhalaaث isagu qowl kalaabuu ku tegey raabitaduna markii dambe qaraarkeeda kun iyo saddex boqol iyo afar iyo sagaashan ay xoojiyeen oo ah in haddii qofku ay jaanis u heli waayo maalinka koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad uu wada tuurayo un maalinka saddex iyo tobnaad ama hadduu maalinkii koob iyo tobnaad haleeli waayo uu ka labiyo tobnaad wada tuuri karo ishtadda azixaamu cala aljamaraat taasaad mooddaa inay xoojiyeen culimada dambena jamaraadku ma shay qura mise waa laba shay oo kala gooniya ayaa markaa arrintu tahayoo qoladan le waa isku shay keliya waxay wada qabaan xataa saddexda buuroodba saddexdii cishe eh, saddexdii maalmood ee la kala tuurayay maalinka u dambeeya waaba la ysugu geyn karaa almuhim inta ay qofkii u suuroobaysa inuu sidiisii sunnihii u wado dee nebigu iga qaata buu sideedii waa inuu wado haddii duruufi timaadana ruksadaha wuu ka faaidaysan karaa وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu khudbad buu noo akriyay yومa نحr maalinkii geela la dhuundhabayey waa maalinkii ciidda ee xoolaha la gowracaya khudbad buu nebi mحamed noo akriyay وعن سراء بنت نبهاn رضي الله عنها قالت خطبنا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم nebigu khudbad buu noo akriyey waa xadiid kale yowma aru'uus maalinka dhakooyinka maalinka madaxyada faqaala markaa nebigu waxau ihi alaysa haada kani miyaanu ahayn awsata ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa kii u fadli badnaa ee kowga ahaa miyaanu ahayn mee waaya الحديث رواه أبو داود بإسناad xasn xadka horena waa متfق عalيه marka waxaynuu galay ilan kolba axkaamta meel baa la marayaae oo waa mabaaxif kolba baxi baa la gelayaae khudbadihii maalmaha xajka maalmaha xajka iyo intee oo khudbadood buu yeelanaya maalinkii toddobaad nebigu waa sii khudbadaya calayhi الsalaau wasalaam axkaamtii xajku u maalinkii carafuu khudbadeeyey maalinkii ciidduu khudbadeeyey maalinkii ciidda ka dambeeyey buu khudbadeeyey idaacad buu ummadda u yahay wuu wacyi gelinaya mar walba intaa ku dhow wixii ay maqashaabaynta kala gaadhsiinaysa dadku dareen badan ee ay ka qabaan axkaamta iyo fulinteeda ayuu ka caafimaadinayaa oo mar walba sida ugu fiican buu u wacyigelinaya khudbadda hore waa maalinkii ciidda waa yowmu naxr khudbada labaadna waa maalinka yowm ru'uus la yidhaahdo waa maalinka koowaad yowm ru'uus waxaa loogu alxaadi cashar min dilxija wa huwa awalu yowmin min ayaami tashriiq athalaat waxaa loogu magacaabay maalinka madaxyada maalinkaa odxiyada iyo hadyiga iyo ama hadyigaba dhi waxaa la cuni jiray madaxooda madaxa ma taqaanaa dadka noocii waaweynaa horun baa garanaya <laughs> hilibkaasi waa waa madax waxa weeye keenii tallaajada adigu waxaad garanaysaa waa musallaj waa ku tallaajadaysan baad garanaysaa laakiin madaxu wuxuu ahaa hilibkii marka neefka maanta la qalo berita iyo habeen dambe iyo hilibka ka soo hadheen la cuno waxaa la yidhaahdaa waa madax waa la marxistay marka waxaa lagu yaqaanaa in yaroo sunfuura inuu yeesho lannahu Ehm, dee tallaajad male marka kii horena uu ka jilicsan yahay ehm, sidiisiina daray uma aha iyo nacaan marka ama raarka ha la saaro ama meelaha haanta gadaankeeda ama muska meelune siduuna loo basriye marka dee hilibkii kale la cuno maalintaa hore ilan dad fara badan baa meesha jooge maalinka ciidda la mariyo madaxa iyo wixii soo hara ayaa maalmaha la feenan jiray oo la karsan jiray oo dadku dee sideennan ma aho innagu waa kibirsannahay oo hilib baynu ka dharagnay berberaad ayaa arag karsanaysa oo geel cunay iyadoo kalluunkiina agteeda uu yaacyaacayo odhan maayaana aan kalluunka ka dharagnoon kan daysanoon xaggaa hargeysa iyo meelaha ka fog badda aan u iibgeyno odhan maayaan kanna waa la iska daynayaa kanna waa ilaa xeebaheennii baan uga jeedaa xeebii baan markaa hilibkaynuna uka dheragno minjaha iyo madaxa iyo dhulka ah, xaad baa loo yaqaana meelahaasa lagu tuuraa meelahaasu ka ururaa marka yawm ru'uus saasaa loogu magacaabay almuhim xadiidka wuxuu halkan u keenay inaad la socoto khudbadaha wacyigelinta keenaya khudbatu yawmi naxr laysat khudbata ciid maalinka ciidda khudbadan uu nebigu jeedinayaa kii ciidda ma aha fainahu calayhi salaau wasalaam lam yusalli salaata alciidi fii xajatihi walaa khaطba mila khubat alciid wainama hiya khubaة qasada biha tacliim annaasi lmanaasik ciidda ma tukanin maalintaa sanadkii xajat lwalaac khudbad ciideedna muu akrin camalkan xajkaa lagu ciidayay maalinta ah hawshan kale u banbaxayba nebigu calayhi salaatu wasalaam oo waktigii ciiddaba wuxuu ku hawlan yahay mina tuuridii iyo xeerashadii iyo gawracii iyo wakhtigeediiba waxaasu ku hawlan yahay dee xaramkaba kuma tukana kolkii uu soo dawaafayna haddana waa kii soo noolay marka khudbada maalinkaa tobnaad waa khudbaddii wacyigelinta dadka axkaamta xajka laga dharginayo cilmiga sidaa darteed bay haboontay ummadda in dad ducaadoo oo muslixiina loo sameeyo ama telefisiyonka ama idaacadaha ama saxaafadda ama microfonada in meel walba tawjiihaadku ay ka socdaan oo xamladaha dadka kaxaynaya lafdigoodu fiqiga xajka dad aqoon lihi ay la socdaan oo ka dherginaya axkaamta iyo jawaabaha su-aalaha iyo cid walba luqadeedii dad baa laga yaabaa carabiga meelaha ka baxayada inaanay fahmaynin cid walba luqadeedii cid wax ugu sheegtay in la helo waa khudbadiisii dhaadheera ina dima'akum waamwaalakum waacraabakum calaykum xaraam ka xurmati yawmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd ayuha annaas اcbuduu rabbakum wasalluu khamsakum wasuumuu shahrakum waaطiicuu rabbakum ida amarakum tadkuluu jannata rabbikum alaa falyuballغ minkum ashaahid algaa'ib faruba mubalaqin awcaa min saamic falacalii laa alqaakum bacda caami hada hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu alaa hal ballaqtu faqaaluu nacam faqaala allahuma ashhad saasuu markaa nebigu akriyay calayhi salaatu wasalaam waa khudbadii ciid maalinka koob iyo tobnaadna khudbaddu akhriyey waxa aynu ka soo qaadan karnaa alaa laa tadaalamu fainahu laa yaxilu maalu mri'in muslimi ila biibi nafsi minh alaa waina riba aljaahiliyati mawduuc itaquu llaha fi nisa fainahuna cawaanu cindakum laa ymlikna lianfusihina shaya waina lahuna calaykum xuquuqa walakum calayhina xuquuqa alaa laa yuطi'na furushakum axada hayrakum walaa ya'dana fii buyuutikum liaxadin takrahuuna wman kanat cindahu amaanة falyuؤdiha إilى man i'tamanahu عalayha ayuha الnaas ina rabakm waaxid waina abaakum waaxid laa fadla lcarabiyi عalى cajamiy walaa cajamiyi عalى carabiy walaa أxmara عalى أswad walaa أswada عalى أxmar إila bالtaqwى labadaa khudbadood buu nebigu jeediyay calayhi الsalaatu wasalaam waa distoorka ummadda ee mustaqbalka wuxuu ka hadlayaa arrimaha caqiidada arrimaha sharciga iyo nidaamka la raacayo arrimaha dhaqaalaha arrimaha qoyska arrimaha bulshada intoo dhan ba uu ka warramaya rasuulku sala allahu alayh wasalam wacan caaishata radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaala laha caasho nebigu wuxuu ku yidhi dawaafuki bilbeyti dawaafkanaad kacbada dawaafto wa bayna safa waalmarwa safa iyo marwe dhexdoodana yakfiiki wuu kuugu filan yahay lixajiki wa cumrataki xajkaaga iyo cumradaadaba wuu kuugu filan yahay lixajiki wa cumratiki rawaahu muslim caaisha radia allahu canha buu nabigu la hadlayaa wuxuu uhi caashaay dawaafkan iminka kacbada aada dawaaftay markii xajka dhexdiisa aad ku jirto ee safa iyo marwe dhexdoodana aada dawaaftay iyana waa sacigiiye xajkii iyo cumrada aada wada gudanaysa wuu kuugu filan yahay caashi sida laogyahay markuu dhexda ay soo socoto iyadoo cumro xidhan ayaa dhiiggii caadadu ka yimi ee dumarkaa la ku salliday kadibna nebiga u sheegtay waa kii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam o yidhi xaj iyo cumro isku dar waxa xaajigu samaynayo o dhan samee kacbada uunha dawaaf qof daahirun baa loo ogol yahay dawaafkaasun iska dhaaf inta kale samee sidii bay samaysay xajkiina sidii ku dhammayst iyo cumradiio wada socda si uun bay u yaro shakiday ama waxay yar dareentay dadku wax ay la yaro dheer yihiin si uun inuu u jiro markaasaa waxay tidhi dee dadku laba dawaaf ayay markii hore mar horena way dawaafeen marka dambena way dawaafeen laba saciibay dawaafeen aniga dee mid uun baaba igu soo hadhay waa sidee hal maroo qura ayuunbaa kacbadii ilaahay maray iyo sacyigii taba maxaa iga dhiman maxaa iga naaftay markaa wuu qanciyo wuxuu ihi dawaaf midhkan qura dawaafkan keliya iyo sacyigan keliya ayaa xajkii iyo cumradii kuugu filan waxbaha shakiy haddana si unbay u yar laba kacbayso waxa macnaha xaalkeedii waxa uu ku dambeeyey inay yar gadgadoonto yar walaacdo waa kii walaalkeed cabdillahi bni cumar ayuu ihi kaxeeyo waxaad geysaa halkaa xaramka ka yaro baxsan halkii halkiibuu geeyo cumray soo xidhato sidii bay cumradii kula timi marka xadiidkani waxa uu faa'iideynaya qofka qaarinka la ydha alqaarin waa qofka xajka iyo cumrada wada xidhan xajka iyo cumrada qofka wada xidhan inuu ku filan yahay hal dawaaf iyo hal sacyi intaa kaasaa xajka iyo cumradii ugu wada filan yadul calى ana alqaarina laa yajibu calayh ila awaafu waxid wa sacyun waxid wa huwa madhabu jumhuuri اlculamaa culimaduna saasay u badan yihin camalkiisu isdhexgala xadiidka waxaynu ka faa'idaysanaynaa sacyi la sheegayaaba waa dawaaf ka dambeeya sacyi gooni u ma jiro dawaaf gooni u wuu jiraa oo dawaaf gooni u waa la helaya dawaafulquduumka iyo dawaafulwadaacayo iyo dawaafkii kale sunnaha ahaa ee qofku markuu jaanis ku helo dawaafayaba laakiin saci gooni u taagana ma jiro sacigu waa inuu dawaaf ku lifaaqan yahay camalka xajka iyo cumrada waa la isdhexgelin karaa qofkaana qaarin baa loo yaqaanaa magaciisa dakaltu dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yawmi alqiyaama ma isdhexgashay xajkii iyo cumradii ifcalii maa yafcalu xaaj kayra an laa tatuufi bilbeyt xadiidkana saasuu inoo muujiyey oo qofka mutamatica ah dee cumradii axkaamteed ah, mar buu dawaafkeeda iyo sacigeedii xajkiina dawaaf iyo saci bay leeyiin saa u faham qofka mufridka ah dee xajkii wuxuu ula imanayaa sacyi iyo dawaaf cumradiina dee marka ka dambaysuu gudanaya waxay leedahay cumra eh, sacyi iyo dawaaf laakiin qofkii isku darayay dee waxay wada yeelanayaan hal dawaaf iyo hal saci qaybta waajibka marka la eego wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu lam yarmul muu guclaynin fi sabci toddobadii alladii toddobadaasoo afaada fiihi dawaafulifaadaha uu ku sameeyey rawahu lhamsatu ila tirmidi wasaxaxahu alxaakim xadiidku waa saxiix ibnu cabaas wuxuu leeyahay nebigu lam yarmul ramyi muu samayn ramal ramliga waa bahalkii gucladii fi sabci toddobadii wareeg aladii afaada fiihi alladii afaada fiihi kii uu ku sameeyey awaafulifaadaha la odhan jiray toddobadii wareeg ee la ahaa awaafulifaadaha ee xajka lafdhabarkiisa iyo araxdiisa ahaa waxba guclo muu samaynin ee gucladu waxay ku gooni ahayduun kii bilowgiiiyo soogelidii dawaafu quduumkii hore ee soogelidii unbay guclada ku gooni ahayd buu xadiidkani tilmaamaya waaya الرمل مستحب مستحب في الطوافات الثلاث من السبع ويكون على البيت كله حتى فيما بين الركنين اليماني والأسود الرمل الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم للمفرد والقارن للمفرد والقارن qofka xajka iyo cumrada isku dhex dara iyo qofka xaj keliya la imanaya labadaasiba dawaafulquduum bay leeyihiine dawaafka hore ayay guclada ku darayaan ka dhexe dawaaful ifaadaha la yidhaahdana way ka reebayaan marka xadiidkani taasuu muujiyey lida faina aramlu alramla laa yakunu fi awaafi lifaada kama dala calayhi alxadiid sababu mashruuciyati aramli wa xikmati xadiidka saxeixa wixii ku sugnaa weeye hore usoo marnayo dee nebigu marka uu nimankii mushrikiinta munaawaraadka u samaynayay aanu itaal darayna isagii asxaabtiisuba ay xoog badan yihiin bilowgii unbay ahayd taas markaa kolkuu qofku laba dawaaf la imanayo mid quduuma iyo mid ifaadaa quduumka hore ee bilowga horuu ramalka kuclada ku daynaya wacan anasi radia allahu canh ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu salla aduhra waalcasra waalmagriba waalcishaa saddexdaa salaadoodba waa tukaday uma raada markaa raqada markaasuu seexday raqdatan xoogaa seexasho ah bilmuxasab meesha muxasab la ydhaado uma rakiba waxa uu fuulay gaadiidkii ila lbeyti kacbada xaggeedii u fuulay fadaafa bihi markaasuu soo dawaafay rawahu lbukhaari kan kalena wuu la socdaa wa can caaishata radia allahu canha annaha lam takun caashi may ahayn tafcalu dalika arrintaa laga hadlayay mid samaysa may ahayn arrintuna waa maxay ay nuzuul bilaax dooxa aax laydhaa degidiisa waxba may samayn jirin wa taquulu waxay odhan jirtay inamaa nazalahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam goobtaa nebigu wuu degay liannahu kaana wuxuu ahaa halkaasi manzilan meel bay ahayd asmaxaa u saamaxaad badan macnaha u sahlan oo u fudud likhuruujihi inuu baxo oo waqooyi iyo madiine uu u baxo halkaasaa dee u sahlanay rawaahu muslim horeynu usoo nidhi khilaafka culimada markaynu ka warramayno muxaadaradii alikhtilaaf asbaab alikhtilaaf fi lmasaa'il alfiqiya bayna alculamaa waxyaabaha keena waxaa ka mid a naska iyo sida ay asxaabta ama culimadu u fahmaan in waxaani uu sunno yahay midina wuxuu u fahmayaa inuu mubaax yahay midba waxbuu ka fahmi karaaba oo waa ka nebigule iga gaadhsiiya dadka faruba mubalaqin awca min saabic waxaa laga yaabaa kii la gaadhsiiyeyba inuu ka faham dheeraado mucalinkiisii ka soo gaadhsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadku ilaahay caqligooda ma simin cilmigoodana ma simin saa darteed way kala aragti dheeri waanay kala faham duwan yihin waxyaabaha qaarkood asxaabtu ay isku khilaafeen waxaa ka mid ah meeluu nebigu degay oo la yidhaahdo almuxasab ama la yidhaahdo adax waa meelaha xaramka waqooyigiisa ah masjidka masjidulxaraam qaybaha waqooyigiisa ah xagga madiine looga baxoon kufog ka fogeyna dee magaalada dhexdeeda ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu dhammaystay eh, xaj xaggan ka soo dhaadhacay mashaacirta ayuu degay waa maalinkii uu baxayey wuxuu ku tukaday afartaa salaadood duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaai waa yaro seexday waa meel xaramka agtiisa ah salaadihii buu halkaa ku tukaday afarta ah waanu yaro seexday kadibna intuu soo dhaqaajiyey ayuu dawaafulwadaacii dhag ku siiyey toos buu ambabaxay toos ayuu u ambabaxay marka riwaayada hore anas waxay tilmaantay muxashab riwaayada dambe caayishina abdax bay tilmaantay waaya marka degidda uu halkaa degay wakhtigaa uu sii baxayay intaanu wadaaca samaynin degiddaasi miyay ka mid tahay camaladii xajka sunnayaashoodii ma sunna intaan la bixinin halkaa lasii sii degoo kadibna wadaaca la sameeyo oo laga baxo wadaaca dabadiila isaga degidi ma jirte waa wadaaca ka hor mise sunne ma aha sunnay tahay ma aha ayay asxaabtu ku kala tegeen laakiin waxaa la waafaqsan yahay faral iyo waajibtoona inaanay hayn faral iyo waajibtoona ma aha waa sunna iyo me waa iska mubaax oo waa degitaan caadiya ah. labadaasa arrintuna wuxuuna la xidhiidhaa dee waa fahamkii fahamkii naska oo caaisha waa tan ku lam takun tafcalu dalik macnaa arrintaa may samayn jirin annuzuul biladax muxasab iyo adax meeshaa in la dega may samayn jirin iyadu meeshay doontay degi jirta waxaanay lahayd inamaa nazalahu rasuulu llah dee nebigu halkan wuu degay uun liannahu kaana manzilan meel bay ahayd asmaxa likhuruujihi bixiday u sahlanayd inuu baxo ayaa dee meelina laga yaaba ina ji hadduu hawd ka dego dee jiiray kusoo noqonaysa laakiin markuu halkan dego alaabtiisii ay u taallo kambalka meelahan xajuun meeshan xabaalahan imika xujuunoo dee dhinacan waqooyi un ka saaran kacbada eriyadaasi ahayd belen dariiqyada qaarkoodna abaad ku arkaysa masjidkan cabdilcasiisa weyn agtiisa iyo Eh, riicdaafir meeshan la idhaahdo eryadaasaad abdax baa ku qoran shawaaricda qaarkood dariiqu abdax marka ehm, waa eryadaa laga baxaya u toosnayd ka bixidda marka intuu halkaa gaadiidka iyo alaabta iyo waxoo dhan dhigtuu seexday oo afartii salaadood ku tukaday buu soo dawaafay dabeedna xaggii uu u baxayay un baabu kasii baxay un kolkaa marka caaisha saasay u fahamtay anas iyo ibnu cumar iyo asxaabta qaarkoodna waa laga yaabaa eh, asxaabta qaarkoodna inay sida kale u fahmeen waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa bay leeyihin culimadu eh, maalan qofka xaajiga ah ee maka jooga ehm, ma inuu salaadihiisa oo dhan ku tukado xaramka ah mise masaajidada kale maka dhexdeedana uu iskaga tukan karaa iyadoo oo aynu ku arki doonno xadiidka soo socda baytullaahi alxaraamka ama masjidkaa salaada lagu tukadaa boqol kun oo salaadood inay udhiganto boqolkaas salaadoodna halkaasay ku gooni yihiin boqolkaa kun mise masaajidada maka oo dhamina ah waa la mid qaarkood waxay leeyihin masjidkaasi kugoonita qayb kalena waxay leeyihin masaajidada maka oo dhamina waa la mid leanna nebigu calayhi salaatu wasalaam intanuu ereyadan joogay salaad walba muu tegayninba xaramka waaba kan afartan salaadoodba ardax buu ku tukaday iyo muxasab halkan masaajidka agtiisa dawaafkunbuu utegayba marka haddii meeshanna khayrkeeda aanay lahayn jaaniska muu dayaceene dee wuu la tegi lahaa marka taasi waxay muujinaysaa masaajida maka inay la mid yihiin daruurina aanay ahayn salaad walba qofku inuu halkaa la tago siiba waktigana saxmadu ay aada u badan culimada mandiqada ku nool maka iyo iyo ereyada xijaaska waxay akidaan in dadku si aanay saxmadu dee isugu badan oo kii waajibka iyo dawaafka gudanaya ka tukanaya aan u mashquulin inay halkooda ay degan yihiin salaada ku badsadaan boqolkiina halkaa ay ka helayaan waayo dee sunihii marka la eegaday dee nebiguba kulama noqnoqonayn salaadaha ee waa xadiidkan wax aynu ka faa'iidaysanay weeyo dee waad soo maraysay intuu ku tukaday intuu dawaafkii soo sameeyey buu mina iskaga noqday mina markii uu soo dhameeyeyna halkan abdax buu joogaa cumro cumrooyinka ku noqnoqoshadeediina iyadana halkan ay ka saaraanoo dee nebiga kuma noqnoqomin leeyiin cumrooyinka saa darteed hadduu qofku xajkii cumradii mar guto inuu dadkii saxmadeeyo waajibka gudanayo oo ku noqnoqdo ma dhawaanu calafkiisa markaa ku daysta ilaahay baa markaa u barakayna marka waa masaladaasina mid la isku khilaafay weeye oo aragtiyaha asxaabtu labadaa qowlun inahaa uu sharxaya intaasay u badan yihin annuzuul bilmuxasab mustaxab cinda jumhuur اlculamaa waajmacuu cala anahu laysa biwaajib waajmacuu cala anahu man tarakahu laysa calayhi shayun qofka ka taga laakiin dee hadalku wuxuu joogay ha la degeeyo yaan la degin waxay joogtay goorma dee berigii hore abdaxa laftiisuu banaanaa abdaxu waa maxay imaka kuwa sekada iyo cibaarada iyo laami maxaa degiba dee midda albeerka ka karaystoo gala un mooyaane oo nasiibkiisu ku hagaajiye mooyaane waa waa suuqyada ugu waaweyn maka ayuu dhacaya abdaxii marka meelaad odhan karta halkan ifadhiisi dee laami baad fadhiisanaysa meel kaloo degtaba maleh waay taa hadalkeedii baa halkaasu ku hadhay wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala umira annaas dadka waxaa la faray soo gudanaya camalkan xajka an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim wakhtigooda halka ugu dambaysa wakhtiga ugu dambaysay ka baxayaan maka bilbayt waa inuu kacbada noqdo ilaa annahu ilaa annahu laakiin annahu khufifa can ilxaa'id gabadhii dhiigga caadada lahayd waa laga fududeeyey iyada inaanay u xaniibnaanine ay iska dhaqaajiso muttafaqun calayh xadiidkani waxa uu bayaaminayaa inuu waajib yahay dawaafka u dambeeya camalada xajka ee loo yaqaano dawaafulwadaaca dawaafka sagootiga baytullaahi alxaraamka salaamtiisuna waa dawaaf sagootigiidasuna waa dawaaf dawaafna waa lagu sagootiyayaa salaamtiisii horena waxay ahayd dawaafkii lagu salaamayay taxiyad kale muu lahayn waay marka falyakun aakhiru cahdin bilbayt alcahdu huwa waktiga ugu dambeeyu ka baxaya maka waa inuu sii wareego hal qof baa laga fududeeyo waa qofkii aan daahir ahayn gabadhii ama dhashay ama dhiiggaa caadada ma garanaysaa lahayd iyadu dee halkay toddoba cisho shan cisho u fadhii lahayd iska dhaqaasinaysa ruksad ba hesho nabigaa sidaa faro waxa uhi laa yansarifana axadukum xataa yakuna aakhiru cahdihi bilbayt qofna yuu tegi amarkaasi waa waajib intooda faraha badani waxay ku tegeen dawaaf ulwadaac inuu yahay waajib waajib haddii la idhaahdana hadduu qofku ka tago neef baa ku waajibaya inuu qalo oo halkan xaramka ku qalo taraka waajiban min waajibaat alxadi qolyaha qaarkood sunno ku sheegaa waa jira qaarkood oo kasii adkeeyaana way jiraan laakiin qowlka dhexdhexaadka waa kaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa dhawaaful wadaaca wakhtigiisu inuu yahay wakti araxiil cinda araxiil kolka la amba baxayo marka la amba baxayo wey ee masalan basaska iyo iminka dadku sibay isaga xidhxidhan yihiinoo dadkan had iyo jeer dabadaha ka soo xaja kuwa gudaha mooyaane kuwa dabadda ka soo xajaa sibay masaafur bay ku qoran yihin baasboorada laga hayaa gaadiidka lagu qaadaya waa gaadiidaan iyagu xor u ahayn basasaho mid mudawif la idhahdaa uu iska wato waxaan idiin imanayaa buu ku sideedda caawa dabeedna wuxuu imanayaa koob iyo tobanka marka waxay kalifaysaa qofkii inuu bacd almaqrib ama bacd alcasr soo dawaafo kadibna afar saacadood ama shan saacadoodba baskii sugaysa aad ugu fadhiyaysa dee hawshaa adigu malihid hawshaa waxaa keenay iyo xanibaadda kii kula ballamee ballanta dib riday marka intaad gaadhiga ka habsaami lahayd waqti kusoo beeguun oo hadduu ku idhaahdo bacda cishaai baan keenayaa bacda alcasar soo dawaaf bacda almaqribna waa inaad kusoo beegan tahay halka baska si aad ugu beegmi karto wakti almuhim waa inaan xaggaaga habsan ka imanin mar haddaad wadaacii soo samayso od caawa hooyato waad ku celinaysa mararka qaarkood bay idhahdaan caawa waa la guurayaa madiine iyo meelaha loo baxaya xaggan kolkaasaa dabeedna baskiiba iman waayaya dadkiiba soo wada dawaafay oo qaarkood laga yaabo lacag in lagu soo dawaafiyo baaskeelad lagu soo riixay baskii way wada seexdeen markaasa dee haddana ay noqonaysa in lagu celiyo wadaac kale wadaaca iyo way isdadaahuli karaan dawaafii ahaa dadka qaarkood baa gabadhiiba masalan waktigii ay wadaaca samayn lahayd bay ayaanay daahir ahayn ama qofku waktigaa uu xanuunsanayay markaasuu wadaaci ka waxaa kadib dhacay dawaafkii rukniga ahaa ee xajka bartankiisa ee dawaafu ifaada la odhanayay marka wuxuu kaga beegmay waktiguu baxayay ee dulimaadkiisiya waxaa isku soo beegmay dawaafkii ruknigaa goortuu gudanaya kii walaaciy wuu isdhex oo wuxuu niyoonayaa kii rukniga ahaa iyo wadaacii labadaba oo wadaacana wuxuu ahaa un dawaafuun in lagu sagootiye ama faral ha ahaado ama sunneeh ama wadaaci ha ahaado waajib ama faral ha ahaado in dawaafuun lagu sagootiye abuha labadaas way istadaakhuli karayaan qofka duruufta u saamixi weydaana waabuu u bareeri karaa wuu iska dib dhigan karaa waayo dawaafkan dawaaf rukniga la ydhaahdaa kuma ega keliya maalinka ciidda uun maalinka ciidda iyo ayaa mushriiqaya way wanaagsan yihiin inuu waktiyadaa la eego laakiin hadduu ka dib dhigana laa bas dhib ma jiro dawaafulwadaaciina saasuu arrinkiisu noqday qofka ka tagana waxa lagu yeeshay inuu neef ku qalo xaramka hadduu soo dhoofo waddanka yimaado halkan yimaado oo walaaci aanu soo samaynin waa inuu lacagta maka u diraa oo qof maka jooga u idhaa neefkii iga qab ilan halkaasubaa lagu qalaya halkan hadduu idhaahdo neef baa kolleybana lagu lahaa kolleybana waanu shidhaysan lahayne markuu xaajigu soo noqdee dee halkan bay noogu qal soomaalida qaar saa u yaro fikiraana way jiraanoo laxajeclo adagiya meeladaa la doonaya masaakiinta xaramkaa la doonaya inay kabaa kaa subkadaan oo lagaa faa'idayso intaasaa lagaa faa'idaya waaya qofku markaa haddaba uu soo sameeyo inuu hawl kale kusii mashquulo maaha waxa uu ku mashquuli karaa waxa weye ambabax alaabuu soo rarto gaadiidka u yaro fadhiyo saaxiib mel ayuu sugo shaarica uu soo marayo alaab yar ka soo iibsado inahaasaa la ogolyahay can ibni zubayr radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu waxau yihi salaatun fii masjidi haada salaad lagu tukada buu nebigu uhi masaajidkaygan kan ah waa masaajidka madiina afdalu waxay ka fadli badan min alfi salaatin kun salaadood fii maa siwaahu oo lagu tukado masaajidada kale ee dhulka ilaahay ku yaalla ila almasjid alxaraam masjid alxaraamka mooyaane masjidka maka ku yaalla baytullahi alxaraamka ka waa ka soo hadhan yahay isaga salaada lagu tukadaa maxay tahay wa salaatun fi lmasjidi alxaraam masjidulxaraamka salaada lagu tukadaa afdalu dheeraad bay ka leedahay min salaatin fii masjidi haada salaad lagu tukada masaajidkaygan bimiati salaatin boqol salaadood bay dheerta kii horena kun salaadood bu ahaa ee markaa boqol baad kun ku dhufanaysa waa boqol kun wey saasuu rasuulku xusay sala allahu calayhi wasalam muqadasaadka iyo xarameynka labada masjida waaweynee qaaliga ee ku yaalla iyo cibaadada lagu soo gudanaya fadliga ay leedahay ayaa uu muujinayaa xadiidkan macnaha waxa weeye kitaabka dhammaadkiisa iyo gebagabadiisii baynu maraynaa camallada halkaa qofku intuu joogo inuu jaaniskaa ka faa'iidaysto waxa uu fadliga ka helaya aan ahayn xajka iyo cumrada qura laakiin xataa salaadihii uu tukanayay iyo ictikaafkii uu samaynayey intoo dhanbana in khayr badani uu ku jiro oo siyaabo badan qofkii accownkiisa khayrka dhinacyo badan ayaa wax kaga soo shubmaya oo dhinacyo badan buu dakhligiisu ka imanaya camalkuu ka imanaya salaaduu ka imanaya xajka cumrada ducada dhinacyo badan marka haddii qofku uu ku tukado salaad buu nebigu uhi masaajidkaygan waxay udhigantaa kun salaadood oo masaajidada kale ah masaajidkaygan ka xaramku wuxuu sii dheer yahay boqol salaadood boqol salaadood buu ka boqol boqol darajuu kasii fadli badan yahay kaasina masaajidada kale kun darajuu kasii fadli badnaa marka kan kale masjiduxaraamku marka masaajidada kale loo eegeen ka nebiga loo eegin boqol kun oo salaadood ayaa uu dheer yahay boqol kun kolka aada u qaybiso dee eh, habeenkii iyo maalintii waxaa la tukanayay shan baa la tukanaya shan salaadood baa la tukanaya kolkaad shan u qaybiso maxay noqonaysa ya markaa eh, ku dhufata baan leehay de eh, ciddaa wax leeg wey ciddaa wax leeg bay noqonaysa macnaha waxa weeye qofkan fulaan mucamar qofkaa hebel uu cimri dheer yahay ee uu cimri gaaban yahay lagama eegayo sanadaha tirada badane qofku noolaa laakiin waxaa laga eegayaa sida uu u cibaadaystay ama sida uu uga faa'iidaystay wakhtigiisaa loo eegayaa cimrigiisu hadduu barako lahaana wuu cimri dheer yahay hadduu cimrigiisu bilaa barako ahaa qofkana oo aanu ka faa'iidaysanina uu dayacayna wuu cimri gaaban yahay dee qofka sidaa ugu cibaadaystay muqadasaadka intaasoo salaada loo qoray iyo kii laylatulqadriga waafaqaya intaasoo loo qoray khayru min alfi shahr marka wixii la isugu geeyo dee waxa weeye qofkaas wuxuu noqday kumayaal jire kii odaygii boqol iyo kontonka sano ama boqolka sano jireen kubkiisa wayse marinina dee isaguna waa toban jir ama waa shan iyo toban jir <laughs> xagga cimriga marka la eego marka ciro badan iyo cimri dheer maaha waa camal wanaagsan oo barako leh macnaha waa kayfiyatun yastaiicu linsaanu an yutiila biha cumra waa ariiqo ilaahay uu addoonka u tilmaamay oo cimrigiisa uu ku dheerayn karo adigii baa lagu dhiibo o lagu yihi waa kane dee cimrigaaga misaad ka dhigi ma shan iyo toban iyo labaatan iyo waxaasaad ka dhigan mise kumayaal sanaad ka dhigan markaad meelahan khayr kale ilayska ku raadiseed soo qabqabato dee adigii baa markaa haya oo wada ilaahay sabab kaaga dhigay haddaad ka fadhiisatana adigii baa iska gooye cimriga marka saasay waaya waxa xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa masjidkaa inay wanaagsan tahay in lagu magacaabo masjidu rasuuli sala allahu calayhi wasalam masjidu rasuul sida imikaba la ydhaha almasjid annabowi waayo idaafada adeegaysa salaatun fii masjidi haada masaajidkaygan buu nebigu marka haddii loo idaafeeyo laydha almasjid annabowi dhib male waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa dee camalkaa sida loo laablaabayo iyo runtii inuu ilaahay barakaynayo masaajidada caalamka o dhan inay labadaasi u fadli badan yihin kow iyo laba isu yihiin baynu ka arkaynaa xaramkuna kow yahay masjidu nabowina ku xigo waxaa kaleynu ka faaidaysanaynaa qofku siduu xaramka iyo ugu tukaday uga faa'idaystay oo u siyaartay masaajidka rasuulkana sala allahu calayhi wasalam inuu siyaar ahaan ula qasti karoo u utegi karo laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masaajid baa camal loo lagu rixlaysan karaa loo xidhxidhan karaa ayuu nebigu leeyahay xaramka kaa madiina iyo qudus marka quduska amaba hayna insha allah uu iska imane laakiin kaa madiinana in loo rixlaysan kara isagana oo ziyaara lagu tegi karo marka masaajidkaa la booqda ee lagu tukado salaadaha nabi maxamedna in la salaamaya calayhi salaatu wasalaam iyo saaxiibadiisa abubakar iyo cumar iyagana la siyaaranayo ayaa halkaa aad ka fahamtay laakiin sida dee camaladii xajka aynu ka arkayno siyaarada lasoo booqanayo masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam inaad u fahamto weeye inaanay ka mid ahayn axkaamta camaladii xajka inaanay ka mid ahayn macnaha kuma tirsana ee waxa weeye waa masaaraad meelo wanaagsan oo lasoo booqanayo oo maaragtay dee dhowrabaa lasoo eegaya ilaa lix meelood bay dadku soo eegaaneen masjidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xabaalaha baqiic iyo ereyada shuhadaa uxud ay ku aasan yihiin quba oo isaga laftiisa nebigu u safri jiray calayhi salaatu wasalaam meelaha dagaaladu ka dhaceen meelaha qur-aanku uu kusoo degay uu ka warbixiyey masaaraadka diiniga ah ayaa had iyo jeer lasoo booqdaa laakiin qofka haddii duruuftu u saamixi weydo ama bukaanba yimaado ama duulimaadkiisiiba uu deg deg noqdo dee wuu iskaga iman karaa madiina markuu halkan yimaado dee maaha inuu dadka dhg dadka qaarkood baa dha oo nebigiiba maa soo arag miya na lilah xajba kaamaa sixin <laughs> xajkiina waa tagtay nebigiina ma soo aragba gabalaana bakeeri canay markaa in la fahmo shay walba miisaanka uu leeyahay ayaa maaragtay aada muhiima inkastoo imika nidaamkay ugu jirtaayo qoladan mutawafiinta ee sacuudiga dadka wada ayaa kollayba ugu dara lacagtan sheegagal aynaga qaadayo ayay ku jirtaa inay kollayba qofka madiine soo mariyaan laakiin qofkii duruufta u saamixi weydo hadii arrinku ku adkaado dee wuu ka tegi karaa qofka soo xajeenay soo siyaaran athar baa sheegaya wuu igooyey atharkaasi aada buu daciifiya lama cuskan karo ayaa ay leeyihin culimada nuqaadaha jihbidiyiinta fi fani alxadiid xadiidkaasi ma sugnaa aharkaasi baab alfawaat wاlixsaar xajkii waa dhammaaday halkan waxaynu ka warramaynaa waxa weeye alfawaatu walixsaar haddii qofkii eh, xajkii uu ka tago koo waa fawaadkii ama ixsaar uu ku yimaado oo dhexda loo fadhiisto oo uu soo gudan kari waayo xajkii iyo cumradii maxaa la gudban taasaa nusuusta soo socota ay ka jawaabaysa ila qofkii markuu xajkii hindiso u xidhxidho marna dee waa loo aqbalaa waxaas uu ka degaa oo camalka sidii uu doonaya usoo dhammaystaa marna dee caa'iq baa yimaada wax ka hor joogsada oo cumradii u saamixi waaya oo xajkii u saamixi waaya waaba sidii ku dhacday nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam sanadii lixaad iyadoo kun iyo dhowr boqol oo asxaabi uu wato ayaa maka kambalkeeda markuu maraya xudaybiya ay yidhaahdeen lagaba yaabo gobonimada carbeed baa dhimanaysa maxamedkaanu erinay hadduu iska soo galo sidaa darteed soo geli maysida raalli haw nabiga calayhi salaatu wasalaam halkiibuu ka noqday sanadii dambuu cumradii soo qalleeyey cumrat lqada waaya taarikh alislaami kolkaad akrido sanadaha qaarkood baa dee berigii hore fitanku iska jireene la isku layn jiray ereyadan xaramka amnigu aanu wanaagsanayn mararka qaarkood bay dhacaysa dadka inay burca dhexda ka hesho ama xoolihiiba laga qaado sida ibnu kaiir oo kale markuu taarikh alislaami ka waramayo sanadaha qaar markuu waa kan sanad sanad taariikhda u wada marbuu odhanayaa sanadka reer sham mabay soo xajino dhexdooda intaa xaramkiiy udhaxaysa reer sham ayay burcad ka dilaacday <laughs> ilaa mamlakadani marmarka qaar bay cana kugu daate tahay iyagunbaa dee xukumka iska haysta laakiin nidaamka xadka iyo kala dambayntiisa runtii aad bay wanaajiyeen oo maaragtay amni ballaaran baa jira marka halka sanadka lagadaba soo xajin buu ku odhanaya meesha sham la idhaha dawla intaasoo dawladooda xaggaa naga xiga oh, burcad dhexda fadhiisa xataa soomaalida in waktigeedii hore way soo gaadheen iyadoo burcadu dadka xujaaj ay ka urursato dhexda u fadhiisato oo a maka iyo jidde iyo xaggan daaif iyo ah, odayaasheenii hore qaar baa sii garanayay intii aanu boqortooyada aada u adkaan ama cabdicasiis oo kale bariga uu ku urursanaa way jirtay oo dhacda ka socon jira oo dakhligoodu halkan uu batroolka ka yahay qaar reer miyigaas waxay ka ahwaan jireen inay sidii soomaalida dee geela udhici jirtay la yaabina ayuunba iyaguna xaajiga udhici jireen ille la dhaca iyo geel la dhaca waa isku mid waa laba dhacune <laughs> kani wafdi ilaahay unbuyo intaas buu sii dheeryahay waa laba dhacun darigii dee xaar ama cunaha aynu ku jirna iyana xaar ama cunahaasay ku jireen marka xaqiiqatan laakiin imika si wanaagsan oo xaraga leh ayay uga shaqeeyeen nidaamka xajka iyo meelaha muqadasaadka iyo nadaafadooda iyo raashinkooda iyo biyahooda iyo nalkooda si mutawasar ah aada u fiican oo weliba maaragtay iyadoo saxmaddu aada u ballaaran tahay waxay kari kari waayaan oo dee ka bata un mooyaane aada bay ugu ammaanayiin maxaa la yeelayaa marka kaasay nusuustani ka jawaabay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi ibna cabaas qad uxsira rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebiga waa la xasriyey waa la hakiyey sanadkii xudaybiya ee lixaad faxalaqa ra'sah madaxiisuu xiidhay wa jaamaca nisaa'ah ooryihiisuu la kulmay wanaxara hadya hadyigiiyo xooluhu wadayna halkaasuu ku gowracay halkaasuu xataa ctamara ilaa uu soo cumraystay caaman qaabilan sanad soo socda sanadkii soo socday ee toddobaad buu soo cumraystay madaxuu xidhay xaasaskiibaa xalaal u noqduu la kulmay xoolihiisiibuu gowracay waxay ka turjumaysa halkaasi ku xalaala fain xsirtum fama staysara min alhadi ilahay wuxu uhi haddii laydin hor joogsado halkaa geli kari waydaan wax waliba way dhici karaane ila ilahay wax walba uu ka warramaye wixii had heshaan u gawraco iska noolaa adigii ilaahay waa iska warhaysa waaya sidaas weeye qofku halkaasu ku xalaaloodaya waanu soo qalaynaya qalaha laftiisa culimada qaarkood ka murmeeno ay leeyihiin isqalaha laftiisuna waajib ma ah laa yalzamu lmuxsin hadyun walaa qadaaun licadami amri shaarici bih sababto ah wuxuu leeyahay dee nabiga calayhi salaatu wasalaam sanadii toddobaad markii uu soo cumraysanaya cumradii qalaha kun iyo afartii boqolee la socda waxaa la sheegay inaanay soo wada raacin barhkoodunbaa wada raaca barhkii kale muu odhan waryaane qallaa idin yaalle soo cumraysta oo cumradii soo qalleeya marka halkaa waxaa laga fahmayaa bay leeyihiin in aanu qalluhu waajib ku ahayn qofkii muxasarkaa la hakiyey laakiin halkaas ku xalaaloobayo wixii waday qaarkoodna waxay leeyihin maya ha kala qaado waana qowlka raajixa shaygan qofka laga hor joogsaday hadduu faral yahay halkaa ha ku xalaaloobo ha iska noqdo ha soo qalleeyo hadduu sunno yahay waaba sida kaa uu nebigu camalkaa cumrada uu gudanaye halkaa ha ku xalaaloobo inuu waxba soo qalleeyaa waajib baa ah. waajibkana faralkana ha la soo qalleeyo sanadka dambe kuu suuro gasho kan kalena maya isaga waxba lama soo qalayna waajib maaha kadalik man faatahu carafa qofka haddii carafa ay ka tagtay iyana waa la mid oo masalan dadka xujaata qaarkoodba ama jaba ama cudurra ku dhacaan waa kan xadiidka aynu arki doono markaa isagu wuu soo qallayn doona haddamuu inoogu imanaya waan caaishata radia allahu canha qaalat dakala nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebi maxamed wuxuu u galay calaa dubaacata inanta dubaaca la ydhaah binti zubayr bni cabdilmualib zubayr bni cabdilmualib baa dhalay inantan oo zubayr bni cabdilmualib waa nebiga adeerki inantanina nebiga ilmaadeeriyiin inantaasuu nebigu u galay iyadoo xaajiyada fa qaalat waxay tidhi yaa rasuula allah inii uriidu lxaj xaj baan u socdaa wa ana shaakiyatun waanaan bukaa xajna waan u socdaa bukaanna waana fa qaala wuxuu nbigu annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu wuxuu uhi xujii washtariii xujii xaj buui waa isaga baxaj washtaridii shardina dhigo ilaahay shardi la dhigo shardigu muxuu yahay ana maxilii ilaahay hay halkaan ku xalaaloobayaa xayu xabastanii waa halkaad igu xaniifto halkaad igu hakiso ee aan dhaafi kari waayo halkaasunmaan ku xalaaloobaya ogow shardigaa dhigo maxilii xayu xabastanii qofku markaa uu ka shakisan inuu gaari kari waayo xaramka xanuun iyo dhib ku yimi duruuf daraaddeed wuxuu leeya ilahay halkaan ku xalaaloobaya waa halka aad igu xaniifto un de ila adiga arrimahaye marka xadiidku wuxuu ina tusiyey alishtiraaط fi اlxaji wاlcumra yajuuz qofku camalkan markuu soo godanaya inuu shardigan dhista dhigtaa waa mashruuc maxaa ka ratibmaya laba arrimood buu u faa'iideynaya shardigani annahu ida manacahu caduw aw maradu aw dihaabu nafaqati wanaxwu dalika falahu taxallul mar haddii cudurdaar qofkii ku yimaado ama uu xanuunsado ama lacagtiisa haydahayd ay ka lunto ama ciidamadii had iyo jeer nidaamkii waxbaan ilaalinaya ay ka horjoogsadaan ay dib u celiyaan ama uu bukoodo halkaasuu ku xalaaloobaya arrinta labaadee faa'iidada shardigan uu ka yahay waxa weeye annahu mata xalla licudrin falaa yajibu calayhi albaqaau fi ixraabihi walaa yalzamhu qadaaun walaa fidaaun mar haddii looga hor joogsaday halkaasuu ku xalaaloobay ixraam sii wadi maayo koow qalana kuma waajibin fidyana kuma waajibin labadaasaa ka dhalanaya faina ishtiraaahu calaa rabbihi biqowlihi fain xabasanii fain xabasanii xaabisun fa maxilii xayu xabasanii ifaadat alxuriyati almutlaqati cindana cudur marka labadaasaa ka dhashay taasina waa arrin jirta masalo markaa sharci ahoo dee xadiidkaa saxiixa ay ku soo arooray oo fiqiga xajka la xidhiidho weeyo qofku ay u baahan tahay inuu garto وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نبgu waxa uu yihi نaxariis iyo nabadgelya kolkiisa haat man kusira qofka la jebiyo xaajiga jaba aw caraja ama laangarhooba ee naafo noqda wey naafo faqad xalla uu xalaaloobay halkaa ha ku xalaaloobo وaعalayhi الxaju xaj baa waajib ku ah min qaabilin sanadaha soo socda marka u horaysu fursad hela inuu soo xajo ayaa lagu leeyahy qaala cikrimatu baa wuxuu de haddii cudurdaarku ka ba haddii kalena xaju niyaaba buu samaysan karaa qofka xajuu soo diran karaa qaala cikrimatu baa wuxuu ihi fasa'altu bna cabaas abaa hurayrata can dalik cabdillahi bna cabaas iyo abi hurayra raggiiga cilmiga xadiidka ku qabowsaday ayaan weydiiyey arrintan asxaabigaasi uu sheegay faqaala waxay yidhaahdeen sadaqa run buu sheegay rawaahu lhamsa waxasanahu tirmidi xadiidku waa xasan intaasoo asxaabi waxay isku raaceen inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka naafanimo ama cudur uu xajka isagoo ku dhex jira xanila ee carafo tegi kari waaya xajkii dhammaystiri kari waaya arkaantii xajka la iman kari waaya kuweediisiiba xajku u dhimanayay sida xidhashadii iyo carafo tegideedii iyo ha iska xalaaloobo kow sanadka soo socdana ha soo xajiyo wa haddii uu dee maanicani ka bao laakiin waxaan imikaba ka xanilay hadduu ka bi'i waayo